bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wصaxbihi aجmaciin aلdarb الthanي wa huwa shaadu facila aladi yaأtii mudaaricuhu calى yafcilu bاlkasri faqad shuduuda wa hada اdarb bاlإxsaaءi cishruuna ficla dakara minha bnu maliki fi laamiyatihi thamaaniyata bqowlihi ilى aakhirih waxaan ku dhex jirnay facila facula baan soo dhammaynay ficilkii mujaradka oo thulaathiga ahay inuu saddex yahay facula maadigiisa iyo facila iyo facala inuu yahay marka facula waan soo dhammaynay cid hadalkeeda wuu iska yaraa facila baan soo galnay waxaan idhi facila ficilkii oo maadigiisa uu yahay qiyaaskiisa mudaarica yafcal weeyaan marka laakiin sida facula oo kale ma ahayna waxaan soo dhaafnay inuu leeyahay shaad shaadkiisa inuu facila shaadkeedana laba uu yahay shaad maca alqiyaas wa shaad faqad shaad maca alqiyaas macnaha waxaa weeyaan ficilki oo facilo ahaa marna qiyaaska ku imaanayo marna shaad ku imaanayo oo khilaafaya oo mathalan facila oo yafcalu ku imaanayo hadana asoo yafcilu ku imaanay xasiba yaxsabu xasiba yaxsibu alaleeyahy marka xasiba oo facile a ah laba weji bay ku timid wej qiyaasa iyo wej shaad ahoo fasiix ah qeybtaas waa soo dhamaynay waxaa inoogu xiga hadirtaan qeybtii labaad shaadkii facila oo yafcilu mudaariceedu ku imaanay shaad oon qiyaasna ku imaanaynin kaas baan hadda darbiga thaani ku magacownay markaasuu wuxuu iri musanifka wadarbu thaani wa huwa shaadu facila facila shaadkeedii waa shaadna horyaan usoo sheegnay oo waxa qiyaaska khilaafsan laakiin isticmaal ahaan carabta ay isticmaasho aladii yaأtii mudaaricuhu mudaariciisa uu ku imaanay calaa yafcilu bilkasri faqad bilkasri faqad markaan leenahay waxa weeyaan in bilkasri wاlfatxi ma aha sidii qeybtii horoo kale bilkasri faqad oo shuduudanna ah waa shi-aad oo qiyaas ma noqonay marka wa haada darbu bilixsaa darbigan markii hala kooba la yiri wuxuu noqday cishruuna ficlan labaatan ficil buu noqday baa laleeyahay dakara minha bnu maalikin fii malaamiyatihi labaatankaas ibnu maalik thamaaniyu ka sheegay wax aad u yar weeyaan aqala taqdiir waxay ahayd famaa fowqa alcashara inuu ka sheego marka ibnu maalik waxaa layidhi waxaa weeyaan ma wuxuu ula jeedaa waxa hadda uu laamiyada ku sheegay maa yaأti cala اlkasri faqad min baabi alixsaan buu ula jeeday oo jalla man laa yashuu markaa ay ay tahay markaa eh, laba iyo tobankaas istidraak calayhi ay tahay ama min baabi darbi اlamhila oo ficilka yafcilu shuduudan ku imaanayo inuu yidhaahdo eh, kaasaa ka mid ah marka dadka badana waxay u haystaan inuu ibnu maalik eh, ixsaa ula jeedo ee eh, intaana ay tahay in istidraak caleyhi lagu sameeyey taas iskaalihi waxaa ku samaynayso waxaa la arkay wax badan oo inta ku sheegin oo kitaabkiisa mathalan eh, atashiil fi sharxi alkaafiya oo kale uu ku sheegay baa la arkay oo u ziyaada ku daray ma hal hadihi ziyaada ma waxay tusinaysaa anahu tadakara bacda nisyaan miya ama tan a ah min baabi darbi alamhila ahayd ee xaggaas macnaha aydana waxaa weeyaan intii la noqotay unbuu ku daray inta kasta waa suuragal wallahu aclam <clears throat> markaas intuu laamiyat afcaal ku sheegay waa intaan oo wa afrid ilkasra fii maa min warith wa wali warim waricta wa miqta mac wafiqta xula wathiqta mac wariya lmukhu wa adim Eh, intaas oo ficil oo sideed wa afrid ilkasra kasrada ku gaaryeel fii maa ficil oo min waritha ka yimid wa waliya ka yimid warima ka yimid warica ka yimid wamiqta ka yimid mac wafiqta xula wathiqta ka yimid mac wariya lmukhu ka yimid ixwihaa koob wa adim waxa weeyaan waa qeyb kaloo bilaabanayso eh, shaqa kuma laha intaan yacni ficil kasta uu ku leeyahy musanifka ee beydkan iniskiisa aan kugu sheegay waa horta waa facila waa kow midda labaad facila ha ahaatee haddana yaأti calaa yafcilu shuduudan marka intaas ogow buu ku leeyahay marka waxay ku habboon tahay markii aad rabtid inaad sidaad rabta uga faa'iidaysatid macnaheedu waxay ku fiican tahay hadda waa lagu sharxaa kelima kasta macnaheeda ula jeedadeeda meeshay ka timid masterkeedii waa lagu wada sheegay hadhow waxaa la rabaa adiga gooni intaa u qoratid afcaashii oo dhan wixii shicir ah iyo wixii lagu istidraakabay oo aad kor ka xifdisid marka aad markii lagu yidhaahdo facila yafcilu ku timaado waa imisaa waa labaatan ficil labaatankii ina sideedan oo kale u musanifka shicirkan ku sheega waa sahlan tahay liannahu shicirka waa la xifdi karaa inta soo hartay marka haddana kor inaad ka xasuusan kartid ayada macnaheeda marka waxaa meel kaaga dhacayo facilo oo dhan ana qiyaasa yati calaa kada washaaduhaa qaliil idaa quurina biqiyaasiha waxyar weeyaan marka hadda intan wixii ka dambeeyo tasawurkaas markaad heshid afcaashio laguu fasiro unba noqonaysaa waana iska sahlan tahay waa dulmaraynaa kelia alawalu minhaa waritha weeyaan waritha waa facila yuqaalu waxaa la yidhahdaa waritha fulaanan bou dhaxla yarithu bilkasri cala shuduud wirthan masdarkeeda dhaxlid wa warthan dhaxlid wa irthan dhaxlid wa irthatan dhaxlid intaaba masdarkiiso goormaa marka waritha macnaheeda waxay tahay ida intaqala ilayh hadduu usoo wareegto maalu fulaanin bacda wafaatihi dhaxalka sideedaba wuxuu ku yimaadaa ninka la dhaxlaa horta inuu dhinto laakiin maadaama fii ramaqu min xayaat maalkiis lama dhaxli karo walidaalika min arkaani alirthi waxaa kamid ah eh, taxaququ mowti lmuwarithi ninka wax oo ku dhaxal siinayo xoolihiisa ka dhaxliya inay sugnaato inuu dhinto marka waritha meeshaasaa loo isticmaala waa kow marka hadda fiiri waritha iyadoo oo facila ah oo la rabay qiyaaskeeda inay yafcalu ku timaada yarithu ku timidi asalkeeda waxay ahaan leed yowrithu faa lficli waa la xadfay liana alficla muctalun bilwaaw ficilka haduu waaw ku jiran yahay oo muctal fa bilwaaw haduu yahay fada had waaw kaga jiran yahay fada waa la goyna mudaarica yowcidu bay as ahaan lahayd iyo yowrithu oo kale marka la gooyey yarithu buu saas ku yimid طيب w thaani minhaa waxaa ka mid e waliya waliya facila mudaariceed waxay ahayd yowla in la yidhahdo qiyaas ahaan oo yafcalu ay ku timaado yuqaalu waxaa la yidhahda waliya fulaanan you xariiriya yeli bilkasri cala shuduud yeli basay ku timaada oo yowla kuma timaado ama yala kuma timaado waliyan oo masdarkeedii xariirin idaa danaa minhu waqaruba hadduu u dhowaado wa waliya shaya shaygii buu tawaliyey wa calayhi waliya cala shayi yali bilkasri aydan iyadoo laba macno kale hal kelima keligeed yaa laba macno kale leh wilaayatan wa walaayatan marka waliya shaya a wilaayatan idaa qaama bihi haddaad shaygii umuurtiisa u quntid oo qofkii u qumo yaa la yidhaahdaa qaama bihi wa malaka amrahu amarkiisa walidaalika waliyu amri baa laleeyahy ninka madaxda u ah liannahu malaka amra raciyatihi wa waliya arajula wa calayhi na waa la yidhaahdaa waliya arajula rajulkii buu e, u gargaaray wa calayhi waliya calayhi idaa nasarahu wa waliya albaladana waa la yidhaahdaa idaa tasalata calayh waliya albalada bimacnaa waxa weeyaan waa xukumay waa marka fiiri hadhowta dambe haddii aad mathalan kelima inaad fasirtid aada rabtid kelimadan weliyo ah meelay ku jirto haddaa inaad fasirtid aada rabtid qaamuuskii ama macaajimtii kalead u laabatay waxaa la rabaa macaanidan badan ee meesha ku jirta oo weliya ay leedahay inaad ka dooro kartid meesha weliya hadda adiga ay kaagaga jirto kitaabkan aad fasiraysid macnaha ugu haboon fiiri marka haddaa tiraa weliya macnaheedan iska soo qaadanaha macno iswada khilaafsan bay leedahay idaa danaa waqaruba wa waweliya shaya bimacnaa idaa qaama bihi tasallata macaanidu way kala duwan tahay marka waxaa la rabaa hadba kelimada aad fasiraysa meesha ay ku jirto macnaha u haboon inaad raadisid oo aad macaajimta ka soo qaadatid waxaa laga yaabaa hal kelima keli ah markaad lisaanulcarabka raadinaysid cishriin macna inuu u sheego oo qaarkoodna ay mutadaadaat ay yihiin oo iska soo horjeedaan marka ma dhihi karaysid kelimadan xadiidka ku jirto waan fasirayaa mid kasta macno kastaoo eh, lisaanulcarab ku jiraan usoo qaadana lagaama yeelay waxaa la rabaa kelimadan xadiidka ku jirto meesha ay ku jirta macnaha ugu habboon inaad ka dooran kartid lisaanulcarab macaanida cishriinka uu sheegay midda ugu habboon meeshaa siyaaqa kuu xadiday marka iska fasir ma aha wax kasta dad badan baa lagu arkay oo rasaa'il cilmiya diyaarinayo markay eh, kelimaadkii qariibka ama xadiid ama fiqhi ama luga ku dhex jiro inay fasiraan marka waxaa la arkay macna gheyru munaasib aygoo soo qaadanay marka اkhtiyaaru الmacna الmunaasib fi hada الmakan waxay u baahan tahay siyaaqa in loo fiiriyo w thaalitثu minhaa eh, labaatankii midkoodii saddexaad waxa weeyaan warima wuu bararay yuqaalu waxaa la yidhaahdaa warima اljildu yarimu bاlkasri calى shuduud waraman ida اntafakha haddii uu macnaha eh, eh, bararo min maradin fahuwa waarimun intifaaqa waxaa la yihahdaa markii waxa biyaha hooska soo galaan mathalan dab oo kale yaa kugu dhacay yaa jirkaada ku dhacay mana goynin marka jirkii ama ama maqaarkii waxaa biyaha hooska soo galaya markaasa intafaqa min min maradin fahuwa waarim wawariya wa warima anfu fulaanin baa taagmay baa la yihahdaa idaa gadiba qofka markuu aada u dhirfo sankiisa waxaad moodaa dhir dheeraad inuu ku darsamay wawarima nabtu a la yidhaahdaa idaa taala wasamina nabaadkii markii uu ama e, doogii ama cawskii markuu dheeraado ee haddana u u e, ballaar yeeshto yaa la yidhaahdaa warima marka warimkaas fiiri midna waa xaqiiqo oo macnaha biyaha hoos ka soo galay midna sidiisuu isaga buurto jiro ma aha marad ma aha marka ulajeedada warima oo facila ah mudaariceedii oo yarimu ku yimid waa yarimu alayiri oo macnaha waxay aheeday yowrimu in la yidhaahdo yowramu iyo yowrimu inay labada midkood ku timaado yay ahayd ya-di waxaa loo goy lianna ficla muctalu lfaa'i bilwaawi marka markaasuu kasra keligeed ku yimiday wاraabicu minhaa warica weeyaan yuqaalu waxaa la yidhahdaa warica arajulu can kada yaa ka dhowrsaday yaricu bilkasri faqad bilkasri cala shuduud waraacatan idaa kafa canhu hadduu ka reebtoomo wa amaa warica can ilmacaasi haddii la yidhaahday wa shubahaat fulaanun waric waayo markaa waracan wa wurcan fahuwa bilwajhayni alkasri walfatx fiiri kelimadii iyadoo isku macno ah yaa laleeyahay warica bimacna imtanaca haddii uu yahay qiyaaskeeda kuma timaadee shaad keliya ay ku timaada haddii warica can ilmacaasi wa shubahaat hadday tahayne labadiba way ku timaadaa bilkasri oo shuduud iyo fatxi oo qiyaasoo yaracu laleeyahay yawracu ay ahaato yay ahayd laakiin ficilka muctalfa bilwaawi ah wاlkhaamisu wamiqa weeyaan <clears throat> yuqaalu waxaa la yidhah wamiqahu waxa weeyaan waa jeclaaday yamiquhu bilkasri calى shuduud miqatan jeclaan wwamqan idaa axabahu fahuwa waamiqun lahu ficilkaasoo wamiqa facila ah oo yafcilu ku yimid oo aan yafcalu qiyaaska aan ku imaanin weeyaan marka waxaad waxaad u jeedaa eh, ficilkan labaatankiisa markii laga reebo midka ugu dambeeya intiisa kala muctalulfaa'i bilwaawuga marka waxay ahayd in la yidhaahdo eh, maxaan ku iraahdaa eh, kulligiis waa muctalfai bilwow in la yidhaahdo sidaasay ahayd wasaadisu minhaa midka lixaad oo labaatankii qeyb ka ah wafiqa weeyaan yuqaalu waxaa la yidhaahdaa wafiqa alamray waafaqay yafiqu bilkasri la akriyo cala shuduud wafqan waafiqid idaa saadafahu muwaafiqan macnaha waxaa weeyaan musaadafa waxaa la yidhaahdaa waxaan hori lagu ballamin ee si lama filaan ee lagu helay ama mathalan waxaad leedahay saadaftu fulaanan adoon ballan la lahayn oona u baahnayd baa si lama filaan aad ku aragtay wa wafiqa almru yaa toosnaaday baad leedahay idaa kaana sawaaban muwaafiqan ilmuraad wasaabicu minha waxaa ka mid e maa dakarahu biqowlihi musanifka midka qowlkiisu ku sheego wathiqa uu yidhi wathiqa waa ku kalsoonaaday wathiqa bifulaani yathiqu bilkasri ficilkiio facila ah oo yafcilu ku yimida cala shuduud hiqatan wa wuthuuqan wa wathuuqan ku kalsoonid thiqatan wa mawthiqanna masdar oo miimi o ah. ida tamanahu fahuwa waathiqun wadaaka mawthuuqun bihi mid lagu kalsoonaado wa wathaaminu minhaa midka sideedaad waxaa kamid a ah, wariya wariya waa buuxsamay aad leedahay almukhu yaa buuxsamay yari bilkasri ficilkanoo wariya oo facilo ah yaad yari leedahay mukha waa maskaxda w dhuuxana waxa weeyaan waa la yidhaahda yari bilkasri calaa shuduudi wariyan ida اktanaza hadduu aruursamo ay imtala'a washtada markuu yani mukhi uu isku yimaado xoogna ou yeeshto wa huwa min calaamaati siman qofka inuu buuran yahay calaamaadkiisa kutusina dhuuxiisa markuu adkaado wاlmukhu bdami اlmiimi wa tashdiid اlkhaaءi اlmucjama niqyu اlcadmi waay marka dhuuxa ula jeeda lafta dhuuxeeda waa yujmacu calىa mikhaakhin wa mikhakhatin yaa lagu jamciyaa ayib wa qayadahu bilmukhi ixtiraaza min wariya zandu yuu ka ixtiraazay dabkii buu iftiimiyey yari waryan wa wuryan idaa kharajat naaruhu fa ina fiihi lugatayni haddii la yidhaahdo wariya zandu waxaa ku banaan laba luqo luqada hore karama yarmi in la yidhaahda warya yeri in la yidhaahdo iyo ka luqo kale oo waka yarda in la yidhaahda yeri yara yara zandu oo yowra zandu yay ahayd wazandu waxaa la yihahda alcuudu aladii yuqdaxu bihi nnaar waxa weeyaan laanta dabka lagu shido dadka baadiyaha markay in badan ay baadiya joogaan ama safar ay galaan oy dab ayna haysanin waxa weeyaan bahal bay wataan qori oo ah si xoog loo diyaariyey halgeedaa lasoo goynaa kaasaa marka ah, lagu lagu wareejina si xoog leh oo nin xoog le u ku wareejinaa dab baa ka dhalanaya markaa yani dabka gurigaas xageedkaas iska caadigahoo qoyan baa dab ka dhex dhalanaya saasay ku dhaliyaan markakaasaa la yihahdaa zandi marka intaas waa sideed wاlbaaqي aladي lam yadkurhu bnu malik fi laamiyatihi ithnaa cashara ficlan weeyaan al nawi wa huwa calى naxwi اtaali marka labaatanan hore usoo neriye haddii labaatanki sideed musanif musanifku sheegay laba iyo tobanaa hartay sheekh maxamed alamin alharari yaa ku daray laba iyo tobankaas isagoo xawaashida iyo kutubta kale ka soo aruuriyey walow lam yadkur masdara daalika wataasicu markaa sideedii midkeedii sagaalaad waxa weyaan wajida wuu u carooday ama waa jeclaaday dheh wajida bihi yajidu bilkasri wajdan idaa axabaw xuban alwujdaan waxaa weeyaan wixii oo maxaan ku yirahdaa jacaylka qeyb ku leh wajida waa jeclaaday ficilkii waa facila mudaariciisa yajidu faqad ku yimiday marka yajidu idaa axabahu wajada wajada aa jirto oo bimacnaa gadiba calayhi ah waana noo imaan doonta wاlcaashiru waciqa weeyaan marka yuqaalu waxaa la idhahda yaciqu bilkasri wacqan idaa cajal idaa cajil fiiri markan waciqa yaciqu idaa cajila waciqa waa ficil facila mudaariciisa yafcalu laga rabay bou yafcilu keligeed ku yimid alxaadi cashar warika weeyaan yuqaalu waxaa la yidhahdaa warika arajulu qofkii baa lugtiisa ku fadhiistay yariku bilkasri warkan idaa wadaca warikahu cala alardi yacni sinta qeybteedan ay ku dhammaato ee markaa dhabarka kale iska soo galaan fakidka meeshuu iska galaa warig la yidhaahda walidaalika tawaruk waxa weeyaan waa qeybka juluusyaalka tashahudka ka mid ah tashahudka dambeeyo markii loo fadhiisanayo in tawarug loo fadhiistaa fiican oo sunnada ay tahay iday ansixaysa fadhiyaasha kale wax diidaya ma jiraan laakiin sunnada waxay tahay inaad lugtaada bidaaxda bixisid oo markaasintaada aad ku fadhiisatid kaasaa la yidhaahdaa marka ulajeedada hadda waxaa waay ficilkan oo warika facila ah mudaariciisana yarika uu ku yimid oo shaad ah oo aan ku imaanin yafcalu aanan ku imaanin athaani cashar wakima weeyaan yuqaalu waxaa la yidhaahdaa wakima arajulu yaa argagaxay min ashayi yakimu bilkasri la akhriyo faqad wakman oo argagaxid ah oo masdarkii ah idaa jazica hadduu macnaha ka argagaxo waqtama lahu ou u murugoodo ayb marka ulajeedada waa ficilkaas oo facila ah oo yafcilu bas ku yimid oo shaadna ku ah wa thalith cashar waxa weeyaan waqiha waqiha waa ateecay yuqaalu waxaa la yidhaha waqiha lifulaanin bou ateecay yaqihuhu yaqihu waqhatan idaa samica lahu aطaaca waqiha waa facila mudaariceeda yaqihu ay ku timid hadaas ma ha u damiir ma waa ha ficilki ka mid ah waxay aheed yowqihu in la yidhaahdo in badanaa soo celcelinay wاraabic cashar wacima weeyaan yuqaalu waxaa la yidhaha wacima diyaara wacima diyaara wacima diyaara wacima facila wa wacima diyaara diyaartii buu salaamay guryihii waa jamcu daarin diyaar guryihii uu salaamay wاlmuraadu aطlaqa diyaar wa araada bihi ahlaha marka waxaa weeyaan ahla diyaar buu salaamay bilkasri calى shuduudi wacman idaa xayaaha wa qaala laha wuxuu iri ancimii uu ku yiri wacima diyaala macnaheedu waxaa weye ancimii buu ku yiri wa minhu waxaa kamid qowl lcarabi cim sabaaxan wa cim saaan ay yidhaahdeen carabtu markay kulanto annaga muslimiin haddaan nahay asalaamu calaykum meesha aan ka nidhaahdo ayaga ma lahayn jirin waxay dhihi jireen cim sabaaxan yani subaxaada nicmayso oo wanaagsanaaw saasay leeyihin ee wacima saa'an sidaas waay hadda waxa weeyaan dadkii muslimiinta ahaa waxaad moodaa ayagana dhaqan kale iska samaysteen qolo kasta waxaad arkaysaa salaam gaar u ah oo tii islaamka aan ahayn inay isku bilaabayaan iska waran ma fiican tihiin aa laisku bilaabaya annaga haddii aan nahay soomaali oo kale waana laga wanaagsan yahay oo taa waxaa ka horey ina tiraha assalaamu calaykum ina tirahdid kadib markaa waxaad rabto iska dhama la fiican yahay waxaad rabta markaa luqadaad u bedelo laakiin salaamta marka hore ku bilow walow hadda wax badan isbedelanoo dadkii sidii horo ay hadda ka fiican yihiinoo salaamta markii hore markii hore waxaaba loo arki jiray ninkii assalaamu calaykum ku yiraahdo nin tuugsana inuu yahay baaba dadka ay fahmi jireen waagii horo nin hadduu ku soo galo assalaamu calaykum ku yiraahdo si aan caadi ahayn loo fiiri jiray iyadoo la aaminsan yahay bo ninkaas inuu nin xoolo ku weydiisana inuu yahay laakiin hadda alxamdulilah wax badan baa isbedelay alkhaamis cashar waxa weeyaan taaxa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa taaxa arajulu yaa dhacay yatiixu taaxa midaan hadda waxaa weyaan waa ficilkii asalkeeda taaxadaas dayixa buu ahay marka facilisay aad ka ogaatid asalkiisi dayixa yuu ahaa inuu aliftan ya ka dimid waxaa kugu daliil masdarkao tayxan lagu keenay hadaad rabtid alif wax la yiraaho asal ma jirto alif oo dhan imaa munqaliba can yaain oo waawin ou anaha zaa'ida labadaas midkood waa marka in hadda daaxadan ya ka timid waxaana tusiyey ficilka mudaaric bal fiir horta yatiixu waxaana tusiyey masdarkii marka asalkeeda tayixa bay ee taxaraka xarfu lcila wanfataxa maa qablahu qulibad yaaan alifan fasaara taaxa saas weyaan idaa ashrafa cala alhalaak asaadis cashara waxaa weyaan taaha ayadana tayiha yay asalkeeda ahayd lidaliil ficilka mudaaricoo yatiihu ya bay ku timiday tayhan oo masdarkeedii ah marka taaha rajulu yaa dhumay yatiihu bilkasri idaa takabara yani asalkeeda taahada waxa weeyaan daaca laakiin takaburka waxaa loogu cabiray ninka markuu kibirkiisa bato meeluu joogo isma oga dadka kale maba arkabo marka dayaaca meeshaasuu ka yimid aw taxayara waa kaa taxayara waa dhumidii waa wareeray meel u socoto male jidki iyo wixii baa kugu dabagadoomay labadaba waa loo isticmaala marka ulajeedada taahadaas asalkeeda tayihe ay ahayd oo ficil facila ah intaxaraka xarfu lcilati wanfataxa maa qablahu qulibat alyaau alifan fasaara taaha mudaariciisi waxaa laga rabay inuu yafcalu ku yimaado kuma imaaninaya tiihu oo ficil kasra buu ku yimiday asaabic cashar midka todoba iyo tobanaad waia weeyaan waia waطia facila waa ficil oo facil oo mahmuuz ah mahmuuz laam yuqaalu waxaa layidhah waطia arajulu yaa ka istaagay ku istaagay birijlayhi yaطiu bilkasri aydan ficilkii waطia ahay mudaariciisi yaطiu faci wuxuu ku yimiday maxaan ku irahda yafcilu uu ku yimiday asalkeeda yad iyu in la yidhaahd yafcilu inuu ku yimaado sidaasay ahayd laakiin kasradii eh, maxaan ku yidhahdaa waa laga soo naq yad iyu markuu ahaan lahaa ya-di kasradeedii adacda ka hor loo gudiyey liannahu lama ogolo in xarful cila ou xaraka haysto xarfu saxiixi saakino qablahu uu jira lama rabo marka fiiri yad iyu yad yi-u ayadoo ahayd yaa ya-di inta eh, kasradii laga qaado adacda ka horeysa loo bedelay marka tilqaa'iyan haddii yadi kasradii laga qaado tilqaa'iyan saakina isu bedelaysa yatiiu asalkeeda yaiyu u ay ahayd bilkasri idaa daasah hadduu ku istaago ayib marka yatiiudaas hadda waia yada'u way ka duwan tahay taafaacalay ku imaan doontaa waia yada'u yada'u haddii la yidhaahdo oo macnaha ku istaagid ama jimaac ah waa ka duwan tahay taas qiyaastii ay ku timid hadday facila kamid tahayna qiyaastii waa hadday ficil kale ay tahayna tan cilaaqa lalama laha athaamin cashar wasica yuqaalu waxaa la yihahda wasica almakaanu yasicu bilkasri sacatan wasica almakaanu haddii uu yahay bimacnaa deeqsi yasacu baa laleeyahay bilfatxi waa taas wasica maaluhu bmacnaa kahura yasacu waa baab kale laakiin wasica almakaanu ay itasaca haddii lagala jeedo bilkasri faqad wa ataasic cashar wahima weeyaan yuqaalu waxaa la yidhahdaa wahima arajulu wahima oo facila ah mudaariceedana yahimu uu ku imaana masdarkiina wahman idaa galata fiihi ay fi lxisaabi wasaha alcishruuna aana aana yuqaal waxaa layihaha aana shayu yainu aanadaas ainu ay asalkeedii ahayd ayinu taxaraka xarfu lcilati wanfataxa maa qablahu faاnqalabat alifan famudda alalifu bilhamsa alatii qablaha fasaarat aana asalkeeda ayinu eh, aana shayu yainu yainu yafcilu asalkiisii maxay ahaan lahayd yayinu yafcilu ay ahmaan lahayd yayinu marka waxaa laleeyahay alhamzatu ka xuruufi اlcilati fi اlclaali biالnaqli yayinu yadi kasradeedii ayaa hamzada loo gudbiyey yadina waa reebantay saasa yainu ku timid aynan idaa xaana waqaruba aana shayu yaa dhowaaday waa kaas aana waqtu salaat haddaad tiraahd xaana waqtu salaad uu lamid yahay marka sidaasaan facila hadda ku dhamaynay marka khulaasat lkalaam fi facila waxa weeyaan facila oo maadi ah qiyaas ahaan mudaariceeda waa yafcalu kow midda labaad facila mutacaddina way noqotaa laazimna way noqotaa laakiin laasimkeedaa badan waa midka labaad midka saddexaad facila qiyaaskeeda yafcal waba ha ahaadee shaad bay leedahay shaadkii laba qeybu u qeybsamaa oo mid shaad maca alqiyaas ah oo laba wej ku yimid oo saddex iyo toban ficil ah oo atii aan ka bilownay ah oo aad mithaal ahaan maskaxda ugu haysataa xasiba hadda waa argtay qur-aanka meel kasta ay ku timaado mudaaraca xasiba mudaarica xasiba quraadana qaarna yaxsabu bay akhriyaan qaarna yaxsibu ay akhriyaan ayaxsabu an lam yarahu axad ayaxsibu an lam yarahu axad ayaxsab an lan yaqdira ayaxsibu an lan yaqdir labadaba waa qiraa'ad mutawaatir ah saddex iyo toban waay shaadka labaad qeybta labaad waa shaad faqad waa facila oo yafcilu bas ku timid oo qiyaaskii aan ku imaanin laakiin shaad oo fasiixa oo labaatan ficil ah oo musanifkana laamiyat afcaal qeyb ka sheegay inta kalena lagu istidraagay marka facila kalaamkeeda waxay tusinaysa iyo macaanideedana horyaan u soo sheegnay waxaa noo dhiman keli a markaan eh, qeybkii saddexaad haddaan facula soo dhammaynay facilana aan soo dhammaynay waxaa noo haray facala marka sidaasaanaan aanu kala hormarinay waxaa laga yaabaa ibnu maalik iyo kheyrkiisa marka qaarkeed tartiibka waa laysku khilaafsan yahay laakiin waxaa wanaagsan al ashal fal ashal in laga bilaabo sidaasay u kala fudud yihiin facula ugu ashalsan liana alkalaama fiiha qaliil facilaa ku xigto liana shaadaha calaa wajhayn facala yaa ku xigto oo qiyaaskeedana uu badan yahay shaadkeedana uu badan yahay marka waatana athaalithu baabka saddexaad ama ficilka saddexaad facala weeyaan bifatxi lcayni mudaarica taan la gaarin facala maadigeedii waa yaأtii mudaaricuhu calى alxarakaati الthalaath saddexda xarakaba waa ku yimaada marka waxaa jirto facala yafcalu facala yafcilu facala yafculu intaba waa jirta intaba qiyaas ishaad haddana badigood waa leeyihiin bal u fiirsa markaa inay facala dhibkeeda ay leedahay hal horta qiyaasoo gooni ma laha mida kale jamiic axarakaat way ku timaadaa akhar min qiyaasna way leedahay marka waxay u baahan tahay tadabur dheeraad ah ay annahu yaأtii facala lagala jeedaa wuu yimaadaa calى kuli اlabwaab fayaأtii calىa yafcilu bikasri caynihi wa calىa yafcalu bifatxihi wa calىa yafculu bidamihi walikuli min hadihi اaqsaam qiyaasu washaad qismi kasta oo saddexdaas kamid e mid kastana qiyaas waa noqda shaadna waa leeyahay kamaa yaأtii calىa yafcilu biاlkasri wاdami macan haddana waxaa laga yaabaa facala inay ku timaado yafcilu hal ficil keligiis yafcilu iyo yafculu inuu iskula yimaado macan idaa khalaa hadduu ou ka khaali noqdo ou ka marnaado min dawaaci tilka alxarakaati athalaath haddii wax facala yafcalu keenaya la waayo qiyaas ahaan ama yafculu qiyaas ahaan uu keenaya ama yafcilu keenaya inta kale xuriyadaad qaadanaysaa yajuusu fiihi alkasru waadamu intaasaa lagala jeeda marka saddexdaas intaanan gelin yaan waxaan idhi maa yadulu calayhi hada alficlu min almacaani facala macaanida ay tusi karta maxay kamid tahay facala wax koobi kara mala macaanideeda walidaalika waxaa layihi facala bifatxin tadulu cala aljamci wax oo la jamciyay tusisaa ka xashara wa xashada fiili xashara wou kulmiyey xashada wou jamciyey waa ficil oo jamci tusiyey wa cala tafriiqina way tusisaa mithla badara waa kala gey wa qasama waa qeymiye waa qeybiyey wa cala alicطaa'ina way tusisaa siin ka manaxa wa naxala waa sii waa sii wa wahaba waa u hibey waa siin waay wa cala almancina waa xabisay waana macnaha waa u diiday waa labadabo wa cala alimtinaacina way ku tusisaa ka abaa wa fiiri abaa ah waa diida washarada wuu ka cararay macnaha sharada waa cararid waa neefka markuu kaa tago oo kale oo aad gacan u weysid awood u weysid sharada baa laleeyahay waa diidmo wa jamaxa waa diiday wa calىa gayri dalika min almacaani alatii laa tadkhulu taxta xasrin intaas iyo in kale oo aan la koobi karin yuu ku yimaadaa qaala radiyu wuxuu yiri iclam waxaad ogaataa ana baaba facala facala baabkeeda waa likhifatihi asiga fudaydkiisa lam yakhtas kuma noqonin bimacnan min almacaani oo la dhihi maayo sidii facuulo oo kale cala alkhanaa'is oo kale ay ku timaadaan laakiin maadaama facala dhawaaqa ay ka fududahay facula io facila hadda haddii tirahda facala ka sahlan marka maadaama uu khafiif yahay lam yakhtas bimacnan min almacaani bimacnaa bal bal اstcmila fi jamiiciha jamiici macaani maa dalat calayh facula aw facila wagayri dalik o dhan waa loo isticmaalay lianna lafda buuri idaa khafa lafdiga hadduu fududaado kahura isticmaaluhu in la isticmaalaa badnaato watasaca tasarufu fiih in lagu tasarufana waa waasic noqotaa marka meel kasta lala aadi karaa ulajeedadii waaye marka kalaamkaas kalaam aada u qiimo badan waaye ninkaa uu sheegay marka albaab اlأwal facala yafcilu bikasri cayni اlmudaarici waxaan ka hadlaynaa baabkan ugu koobaad oo facala baabkeeda kamid ah iyadoo yafcilu ku timaado mudaariceeda yafcilu ku imaa maadigeeda facala wa wa huwa calىa qismayni qiyaasin wa shaadin fiiri marka facala yafcilu qiyaasan way ku timaadaa facala yafcilu shaadina waa la helaa marka fiiri fa ama alqiyaasu facala oo yafcilu ku imaanaysa qiyaaskeeda fa huwa maa kaana minhu wixii facalada ka mid ahaaday weeyaan maa kaana minhu muctala alfaa'i bilwaawi facala kasta ee fa'da waaw ay kaga jirto qiyaas ahaan waxay ku timaada yafcilu mithlu wacada yacidu wa wajaba yajibu fiiri markaa wacada waa facala hadana muctal faa'if bilwaaw xarafka hore waay waaw kaga jiran tahay waaw min xuruuf ilcila mudaariceeda marka yafcilu buu ku yimaada marka yacidudaas asalkeeda yowcidu yafcilu bay ahayd marka waawdi waa dhacaysaa mar haduu yahay ficilka muctalfaa'if bilwaaw haduu yahay <clears throat> in badanaan soo celcelin wa wajaba yajibu yowjibu ay ahaan lahayd xal waa kaas idan facala in kaanat muctala bilwaawi fa qiyaasu mudaaricihaa yafcilu aw bilyaa'i fa huwa maa kaana minhu muctala alfaa'i bilwaawi ma ahee muctala alfaa'i bilyaa'i waay mithlu yasara yasara facala weeyaan waa facala muctala alfaa'i bilyaa yaysiru marka ya-dir lama goyn hadda yasiru lama dhihin lannahu hadduu waaw ahaan lahay meesha yada ay ka joogto <clears throat> faa-u lkalima mudaarica waa la xadfi lahay yaysiru idaa laciba bilmaysiri qamaarka hadduu ku cayaaro wa yanaca yaynicu yanaca waa bislaaday yaynicu yancan bislaasho idaa xaana xasaaduhu markii la gooso lahay markii soo dhowaato yaa laga cabiraa waa marka facala muctalfaa bilwaaw ou muctalfaay bilyaa qiyaasuhaa yafcilu maskaxda si fiican ugu hayso aw kaana muctala alcayni bilyaai facaladiyaa waxay noqotay ficilkii facalo ahay muctala cayni bilyaa asigana yafcilu buu ku imaana mithlu baaca yabiicu wa jaaa yajiiu wa shaaba yashiibu baaca yabiicu hadda yabiicu yafiicu ay u asalkeeda yabyicu ou ahay yabyicu yafcilu yabyicu marka waxaa laleeyahay hunaa macanaa xarfu cilati mutaxarik wa qablahu xarfun saxiix saakin oo badi waa yabyicu markin badi way reeban tahay xaraf cilo oo yana xarakay haysataa waa loo kala bedelaa markaas waxa weeyaan kasradii ya-da saarnayd badi u bedel tilqaa'iyan yadina way reebmaysaa yabiicu marka asalkeeda yabiicu wajaa yajiu washaaba yashibu sidaas yashibu ay ahaan laheed yajiu saasay noqon laheed aydan walam yashuda minhu shay <clears throat> wax shaad ka noqday ma jiraan wax fiican weeyaan marka qaacida maskaxda waxaad ku haysataa kulu facala muctala alfaa'i bilwaawi aw bilyaa'i aw muctalcayni bilyaa'i waxa weeyaan qiyaasu mudaariciha yafcilu uu ku yimaada marka eh, adoo marxalada hadda maraysid in in la yiraahdo mathalan hadda uma baahno muctal cayni bilyaa ya-da eh, caynta maxaa lagala jeedaa lama dhahay xarafka dhexda ku jiro hadduu ficilka thulaathi yahay xarafka dhexda ku jira cayna la yiraahdaa xaraf kastaba ha iska ahaado dayib aw muctala laami bilyaa waa midkii afaraad idaa kaana facala muctala laami bilyaa ayda yaأtii mudaaricuhu calىa yafcilu mithlu ataa yaأtii wa ramaa yarmi wa jaraa yajri wa shada minhu kalimaة waaxida wahiya abaa yaba fiiri markaan ataa yaأtii yaأtii yafcilu waay yaأtiyu yafcilu ay asalkay ahayd marka yadi waa laga khafiifiyey damadii waramaa yarmi yarmiyu ay ahaan lahayd yafcilu wajaraa yajri yajriyu ay ahaan lahayd hal kelima yaa shaad ka noqday aba hadda aba waa facala muctalalaami bilyaa waxay ahayd sida ramaa yarmi oo kale abaa yabi inay tiraahdo inay ku timaado markaasay waxay ku timid yaba marka waa shaad baa leeri طيب ayadana waxaad ku darsataa marka facala mucta alfaai bilwaaw wa facala mucta alfaai bilyaa wa facala mucta alcayni bilyaa wa facala mucta lilaami bilyaa intaasoo dhan afar weeyaane waxay iskula yimaadaan qiyaas ahaan yafcilu halkan ugu dambeeya hal kelima shaad ka noqotay ayib aw maa kaana minhu mudaacafan فأما القياaس من فعل الذي يأتي مdاaرعه على يفعل ما كاna منه مضاaعفا فicilkii مضاaعف a weeyaan whو مضاaعف wxaa lagala jeedaa mا kاaنت عayنhu ولاamhu cayntiisa oo xرفka dhexa ah io laamka xرفka ugu danbeeya فcل miن جiنسi واaxد بشharط أن يkuuna lاaزimا طaيب مثل xana yaxinu wa daba yadibu wa fara yafiru hadda fiiri ficil kasta oo min facala ka yimid hadday tahay mudaacaf hadday tahay mudaacaf hadday tahay liannu xarafka hore oo oo faaul kelima lagu magacaabo tadciif wax kama soo geli karo liannu xaraf shidan lagumaba dhawaaqi karo soo ma ah marka hadda xana asalkeedii xanana ou ahaa marka waxaa isla mid noqday cayntii iyo laamtia laba nuun isla noqdeen labadii waa laysku idqaamay awala mithlayni muxarakayni fii kilmatin idqim laaka mili sufafi ibnu maalik waa baabka ugu dambeeya alfiyada waay marka haddii laba kelimo isku hal jinsi ah hadday laam eh, caynulficli isla yimaadaan midkooda midka kale lagu idqaamaa marka xanana ay ahayd ayib markii la rabo markaan mudaariceeda yafcil way ku imaanaysaa yaxinu asalkeeda yaxninu yafcilu ay noqonaysaa yaxninu marka waxa weeyaan labadii xaraf sidii laysugu idqaamo yaa waxa weeyaan xarakadeedii nuuntii hore xarakadeedii oo kasrada eeda xada loo bedelay nuuntii warka way reebnatay lannu kelimada marka laysku idqaamayo midka horo inuu idqaaman midka hore inuu reeban yahaa la rabaa marka waxay noqotay yax laba nuun yaa yimiday mida horena ay reeban tahay midda dambana ay godan tahay yaxinu waa laysku idqaamay ama waa laysku shiday wadaba dababa ay ahayd aydan asalkeedii yadibu marka waxaad leedahay daba macnaa waa tukubay xana waa u hiloobay yaxinu wa daba yadibu wa fara waa cara yafiru asilkeedii marka yafriru yadbibu yaxninu yafcilu inay ku timaada la rabay asalkoodii marka idqaamkii baa meeshaasaas ku noqdeen marka faqiyaasu mudaarici facala fi tilka alaqsaami alarbaca kuluhaa kulihaa yaأti calaa yafcilu bikasri cayni qiyaasa wqad ashaara ilى halaaثati minha ibnu maliki fi ilaamiyati bqowlihi waadim kasra lcayni mudaaricin yali facala dalwaawi faaan aw ilyaai caynan aw kaata kada lmudaacafu laazima kaxana طala afartan hadda aan soo sheegnay yu musanifku wuxuu iri waadim u daa'imi kasran hoos dhig licayni mudaarica licayni mudaaricin mudaaricayntiisa mudaaricoo yeli facala macnaha jaaa min facala ka yimid goormo waa laakiin dalwaawi faacan xaal uu yahay hadday fadiisa waaw ka degto awilyaa caynan ama caynta ya ay ka degto aw ka ataa oo kalo w laamtii ay ya ka degto kadal mudaacafu mudaacafkiina waa lamid laaziman xaal uu yahay mudaacaf laazime asagana yafcil wuu ku yimaada mithaalkiisa kaana kaxanna talaa oo kala waladkii yaa hiloobe ayib marka hadda dhalwaawi wifaaan waataan ku soo miithaalinay wacada awliyaa caynan waa baaca yabiicu aw ka ataa isagaba meeshuu ku dhihi lahay awilaami yaaan uu ku dhihi lahay awilyaai laaman uu ku dhihi lahay buu mithaalkii ka keenay ka ataa mudaacafkiina waa lamid laakiin mudaacafki waa inuu laazim noqdaa mutacadi uusan ahayn markaasaa waxaanu nidhi wa inamaa sakata bnu maalikin can muctali faai bilyaayi linudratihi hadda wuxuu yiri dalwaawi faaan waxay ahayd dalwaawi eh, maxaan ku yidhaha walyaai faaan inuu labadaas isku daro oo ay noqoto ficilka muctali faai bilwaawi aw ilyaa inay noqoto waxaa looga aamusay ficil badan loo hayo mithaal ahaan walaysa lihadihi اlarbacati shaadun yudkaru shaad oo la sheega ma laha ila almudaacaf mooye allaazima fashaaduhu kathiir mudaacafkan laasimka ugu dambeeyey shaad badan uu leeyahay wa huwa calaa qismayni shaadkiisa waa qeybsamaa addarbu alawalu minhu shaadun maca alqiyaas fiiri markaa maskaxda ku hayso weli waxaan ku jirnaa facalo oo yafcilu ku timid qiyaasteedii oo afar qayb noqotay oo qawaacid ah oo aan ficilka la tirtirinaynin marka shaadkeedii aan u galnay afartii oo qiyaastoodii yafcilu ay ku imaato imaatay midii ugu dambeysao mudaacafkaa ah shaadka ka yeeshtay shaadkiisi waxaa layihi shaadun maca alqiyaas wa huwa sittatun wa cishruuna ficlan dakara bnu maalikin fii laamiyati minha thamaaniyata cashara biqowlih waa soo dhowey wuxuu yiri ficilka oo facala ah oo mudaacafka maa caynuhu wa laamuhu min jinsi waaxid weeyaan wuxuu ku yimaadaa qiyaastiisa mudaacafka asalka inuu yafcilu ku yimaaday ahayd laakiin waxaa la arkay shaad uu yeeshtay shaadkaa qeyb laba qeyb u kala baxay qeybta hore waxa weeyaan waa mudaacaf yaأti calى اlqiyaas wa yaأti calى calى الshuduud marka qeybtan hore waa sideed iyo toban baa layidhi eh, maxaan idhahdaa eh, lix iyo labaatan waay musanifka oo ibnu maalik ah fii laamiyatihi wuxuu ku sheegay sideed iyo toban fii qowlihi waci wajhay sada atha wakhar kasaldu xadat watharat jada man camila eh, tarat watarat wadarat jama shaba xisaa cana faxat washada shaxa ay bakhila wshaطت الdaaru nasa shayu xara nahaaru ilى aakhirihi inta kale beytka kale macno kale ay aadeen marka fiiri musanifku wuxuu ku yiri waci weelay ee koob ogow wajhay sada ficilkaa sada ah labadiisa waji xifdi oo ogow inuu labi waju ku imaanayo sada waa ficil oo facala ah oo mudaacaf ah oo laamuhu wa caynuhu min jinsin waaxid marka waxay kamid tahay taaratan yaأti calى اlqiyaas oo yasidu sada yasidu alaleeyahay wa taaratan yaأti calى shaad yasudu alaleeyahay oo dama buu ku imaanaya markuu yafcilu ku yimaada yasdidu ay asalkiisii aheede waa qiyaas markuu yasudu uu ku yimaado yasdudu oo yafculu uu ku yimaadane waxa weeyaan waa waa shaad marka musanifka oo ibnu maalig ah fii laamiyatihi sideed iyo tobankaas yuu intuu ku sheegay marka macaanideedii iyo tafaasiilkeedii yaa noo imaan doonto waci koob wajhay sadda sadda labadeedii waji koob oo macnaha weelay athar labadeedii waje koob wa labadeedii waje koob khara saldu hadaad aragtid musanifka haduu in asnad alficla ilaa faacilin laba macno uu leeyahay macnaha uu shaad ku yahay waa markuu sidaanoo kale yahay khara saldu la yidhaahdo laakiin kharadii haddii ay macno kale leedahay hadday macnahaas leedahay kuma jirta meeshaan wa tharat jadda man camila jadda waa dadaale man camila man camila waxaa loogu tiiriyey jadda oo macno kale aha jirto tarad wa darad ilaa aakhirihaa waa ficilkii oo dhan wa ilayka bayaana tilka alafcaal alatii jaءat cala alwajhayni wama studrika cala bni malik minha maca bayaani macaaniha intaas qaado alawalu minha sada weeyaan yuqaalu waxaa la yihahda sada can الshayi yasidu bilkasri cala alqiyaas liannahu asalkeedii yasdidu ay ahayd marka eh, sidii aan kuu sheegay oo hadda xana aan kusoo niri un bay noqonaysaa yasidu marka yafcilu bay ku timid qiyaas waay wa yasudu bidamine cala shuduud suduudan idaa acrada canhu sada can shayi idaa acrada canhu hadduu ka jeesto waay athaani minhaa waxaa kamid ah atha yuqaalu waxaa la yidhahda atha nabaatu nabaadkii baa batay aw ishacru tinti yaithu bilkasri cala alqiyaas yahithu ay ahaan leed yafcilu wa yauthu bidami cala shuduudi athaathan wa uthuuthan wa athaathatan intaba waa masdarkiisi idaa kahura waltafa nabaadkii hadduu bato ou isdhex galo wa thaalithu minhaa labaatan iyo lixdii midkoodii saddexaadna waxaa weyaan khara yuqaalu waxaa la yidhahdaa khara alxajaru wagayruhu dhagax yaa soo dhacay yakhiru bilkasri cala alqiyaasi haddii yakhiru la yidhahda yakhriru bay noqon lahayde waxa weeyaan yafcilu bay ku timid qiyaas waay wayakhuru haddii la yidhahda bidami cala shuduudi kharan markaas haaday noqonay wayakhuru haddii la yidhahdo idaa saqata min culuwin ilaa suflin meel sara hadduu kasoo dhaco yakhiruuna liladqaani sujadan waxa weeyaan qofka imtithaalkiisa wa musaaracatu liamri illaahi ila sujuudi lahu ayaa waxaa lagu tilmaamay sidii dhagax ahaan usoo dhaca ogolaashadu ilahay inuu sujuudo u ogol yahay fii xiin dadka kale oo gaalada ay diidan yihiin idaa saqata min culuw ilaa suflin wa kadalika khara lilaahi saajidan idankaba calaa wajhi yani saasuu qofku usoo dhacaya yani ragba iyo maxaba iyo tacdiim lilaahi tacaala iyuu u samaynaya alraabicu minhaa waxaa kamid xadda xadada ay tahay ficilka markaa facala saasuu ku yahay xadada ay asalkeeda ahayd yuqaalu waxaa la yidhaahdaa xadat ilmar'atu yaa asay qaadatay calaa zawjiha taxidu waay macnaha way asay qaadataa bilkasri cala alqiyaas taxidu taxdidu ay ahaan lahayd wa taxudu yaa la yidhahdaa bidami cala shuduudi xadan wa xidaadan xidaad hadda baab alxidaad waa ka baab dhan oo fiqi ka mid ixdaadna waa la yihahda idaa tarakat iziinata naagtii haddii ziinadii ka tagto walabisat isawaada madowgina ay ay guntato dhar madow ay qaadatay limowti zawjiha awgiis ninkeedaa ka dhintay awgeed yay ziinadii ka tagtay dharkiina ay macnaha badelatay dhar madow qaadatay marka fiiri luqa ahaan saasay ku tahay sharci ahaan saas ma ah oo waa maxay xidaadka yani tarku zina waa sax laakin laysa shardan an talbasa sawaad bilcagsi annaga waxaa weeyaanbo hadda soomaalida caado waxay leedahay naagta markay ashay qaado inay madhar cadcad qaadato laa lugatan walaa sharcan luqadiiaba laga keenaab oo carabta markii ay tiraahdo xadat ilmara bimacnaa labisat isawaada min athiyaab ayba caado ulahaan jirta laakiin sharciga wuxuu nagu eh, ilzaamiyey qofkii ziinada inay ka tagto cilaan iyo maxaan ku idhaahdaa dhar qurqurxan oo birqaya iyo waxyaalahaas inay qaadato laakiin dhar oo ziina ka fog midab kasta uu leeyahaybo dharka guri ku joogtada ama ha madoobaada ama ha cadaado wixii caado loo leeyahay in iska qaadato wa banaan tahay wa qayadahu markaa dadka waxaad moodaa wax badana lagu dardaray shareecada oo aan islaamkana waxba aan asal ku lahayn wa qayadahu bitaai taaniithi markuu yiri xadad uu musanifka beytka shicirka ku yiri fiiri markii aad u laabatid waci wajhi sada atha wakhara saldu xadad uu yiri xadda ma dhihin taada wuxuu ugu qayday musanifka saasuu leeyahay oo shaarixa ah wa qayadahu bitaai taaniith ixtiraaza min xadda zaaniya ninkii zaaniga ahayuu ayuu jayladay idaa aqaama calayhi اlxad hadduu xadka ku oogo fainahu mucadan hadduu ficilka mutacadi noqdo midka aan ka hadlayna ma ah annaga waxaan ka hadlaynaa mudaacaf oo min facala oona laasim ah haddii xaddahu la yidhaahdo damiir haddaad u tiiriso macnaha ficilkii wuxuu noqday facala oo mutacadi ah wabitaali baabkan aan ka hadlayna soo geli maayo waxaa kaloo meesha ka baxay wa min xadda calayhi idaa qadiba xadda calayhi yaa la yidhaahda idaa qadiba fa inahu bilkasri yaxiddu aa laleeyahay markaas marka waxa weeyaan xadada laga hadlayo waa midda ixdaadka ku koobanoo naagtii asaygeedii qaadatay midka la macno ah keligiis waa laakiin xadda bimacnaa aqaama hadday noqoto ama xadda bimacnaa qadiba calayh hadday noqoto labadaba ma soo gelayaan midna waa qiyaas midna waaba waxa weeyaan waa ficilkii laasimka buuba ka baxay wاlkhaamisu minhaa midka shanaad oo lix iyo labaatanki kamide thara weeyaan yuqaalu tharat اlcaynu tharat اlcaynu biاlmuthalathati tharat اlcaynu ishya biyo keentay biاlmuthalathati muthalatha la akhriyo tharat اlcaynu biاlmuthalathati muthalatha waxa weeyaan xarafka waa tha ee ta ma ah yacni waa waa thadii saddex dhib saddex dhibceedka lahayd waaye ee wuxuu diidaa midka noo imaan doonto tarad ta a noo imaan doonto marka tarad iyo tharad ha isku darin taasuu u jeedaa tharat alcaynu biاlmuthalathati tathiru biاlkasri cala alqiyaasi wa tathuru biاdami marka haddii la yidhaahdo tafiru haddii la yidhaahdo marka wa tahuru bidami calى shuduudi tharan wa thuruuran yaa la yidhahda tharan iyo wa thuruuran laba masdar waa idaa kahura maauhaa wa qayadahu ibnu maalig wuu ku qayday bitaa'i taaniih tharat uu yihi ta buu ku daray ixtiraasan asagoo ka dhowrsanaya min tharahu waa kala geeyey idaa badada hadduu kala geeyey wuxuu kale wa min thara sharaabayuu ka dhowrsanayaa idaa sabahu thara sharaabayuu shubay idaa sabahu fa inahu mucadan waa ficil mutacadi ah annagana waxaan ka hadlaynaa facala markay tahay mudaacaf oo laazim ay tahay oo tan hore ah oo tharad markii la yidhaahdo oo macnaha caynti ah ama isha bini aadamka ha noqoto ama meel biyo ay kasoo burqanayaba ha noqotee labadaas waxa weeyaan waa shaadkii facala mudaacafkaah laba wejina ku banaan midna qiyaas uu ku yahay midna shaad uu ku yahay labadan ficil oo kale oo mutacadiga ah kuma jirta iyada waxa weeyaan baab kaley galaysa waa noo imaanaya wasaadisu minhaa waxaa kamida jadda jadda yaa kamid waa dadaalay jadda yuqaalu waxaa layidhaha jadda arajulu fii camalihi buu ku dadaalay yajidu bilkasri la akhriyo cala alqiyaas wa yajudu bidami cala shuduudi jiddan masdarkeedii ay tahay ida ijtahada fiihi wa qasadahu camalkii uu qasdo bicasmin wa himati wa qayadahu biman camila buu ku qeyday musanifka oo ibnu maalik ah wajada man camila uu yiri ixtiraasan asoo ka dhowrsanayo min jada thamarata yani wuxuu soo gurtay maxaanku thimaarti idaa qatacaha fa inahu mucadan annagana laaziman ka hadlayna taas waxa baab baabkalay galaysa waxaa kalou ka dhowrsana markuu camalka ku qeyday wa min jada fii acyuni lqowmi uu ku weynaaday idaa caduma qof baa waxaw marka ku cajabgeliya waxaad leedahay ninkaa nin huwa caduma fii cayni jadda fii cayni aad leedahay waxaa kaloo lamid eh wa min jadda thawbu uu ka dhowrsaday maradii baa jadiid noqotay idaa saara jadiidan fa inahu bilkasri cala alqiyaasi marka tan waa laazim waana mudaacaf facala laakiin shaad ma laha midda shaad kale waxa weeyaan midda camalka shaqa kulalowa marka fiiri kelimadii keligeed imise macno yeeshatay marka waxaa la rabaa kelimo markaad fasiraysid ama xadiidha kuma jirto ama ama fiqi ha ku jirto ama meel kale waa inaad macnaha u munaasibka aad ka soo qaadan kartid wa saabicu minhaa tara weeyaan waa kana midan marka tarra binuqtatayni in la yidhaahdo tii hore waxay ahayd muthallafa ta oo macnaha tha oo saddex dhibcad leh yuqaalu waxaa la yidhaahdaa tara alcadmu baa go-ay yatiru bilkasri cala alqiyaas yatiru ilaanu qiyaaskiisii waa wa yaturu yaa la yidhaahdaa bidami calaa shuduud taran wa turuuran goormo waa markaa idanqataca wasaqata wakadaa tarana waa lamid wuxuu kala keli noqday can qowmi ida nfarada canhum wa tara rajuluna waa la yidhaahdaa ninkii baa cayilay idaa samina wa qayadahu bitaai taaniith wa tarat buu musanifka ibnu maalik shicirka ku yiri ixtiraazan min tara yadahu idaa abaanahaa markuu yiri wa tarat ou ta dii ku daray muanathka ahayd Eh, waxaa ula jeedaa macnahaas oo ah ama infarada can اlqowm ama macnaheeda inqaطaca oo laasimka ah lannahu haddaa tiraha tara can اlqowm waa laasim haddii aad tiraha tara alcadmu bimacnaha waxa weeyaan inqaطacana waa laasim laakiin tara yadahu haddii la yidhaahdo gacantiisau gooyey idaa abaanaha fabidami laa gayr liannahu mucadan mutacadi weeyaan wa thaaminu minhaa tara weeyaan yuqaalu waxaa la yidhaahdaa tara shaaribu aw inabaatu baa soo baxay yatiru bilkasri cala alqiyaasi wa yaturu bidami cala shuduudi taran wa turuura idaa طalaca wa tarat الnujuumu yaa la yidhaahdaa idaa adaa'at hadday iftiinto wa qayadahu ayضa bitaaءi taأniiثi اxtiraaza min tara almaashiyata yani xoolihii buu qumiyey taran idaa saqaha shadiida wa min tara thawba maradii buu macnaha taraashay idaa tara thawba uu dilaaciyey idaa shaqahu fa inahu bidami laa gayru liannahu mutacadin ama mucadan wa saabicu minhaa dara weeyaan yuqaalu waxaa la yidhaha dara tishaatu ridi baa caano yeeshatay yaa darartay soomaalida qaarkeed waa darar baa la yidhaahda idaa طalaca waltafa ya idaa dara darat ishaatu bilabaniha tadiru bilkasa cala alqiyaas wa taduru bidami cala shuduud daran idaa adarathu haddii caanihii keento wadara nabaatu yaa soo baxay idaa طalaca waltafa hadii soo baxa oo markaa isdhex galo wa qayadahu ayda bitaai taaniihi ixtiraazan min dara wajhu daran wejigiisaa wanaagsanaada asoo laga dhowrsanay idaa xasuna bacda alcilati jira gadaasheed haduu wanaagsanaado fa inahu bilfatxi walkasri laa gayr marka bilfatxi walkasri haddii laasim uu yahay kasrada waa qiyaas fatxadana waa shaad kale laakiin min nowcin aakhar wa wa min dara alfarasu faraski yaa cararay dariiran idaa cadaa shadiidan fa inahu bilkasri laa khayr waalcaashiru minhaa jamma yuqaalu waxaa la yidhaahdaa waalcaashiru minhaa waxaa kamida jama yuqaalu waxaa la yidhahda jama almaau yajimu bilkasri cala alqiyaas jama almaau biihi baa batay yajimu bilkasri cala alqiyaas wayajumu bidami cala shuduud jumuuman idaa tajamaca bikahratin wakadalika jama alcadmun waalira idaa kahura laxmuhu hilibkiisa hadduu bato wa jama alfuraaqu idaa danaa waxaana wa alfiraaqu yaa soo dhowaaday wajama alfiraaqu alfuraaq ma adri waxay tahay idaa danaa alfiraaq wajama lafdigaas furaaqa in lagu laabtay u baahan tahay wاlxaadi cashara minhaa shaba weeyaan yuqaalu waxaa la yidhaahdaa shaba alxisaanu xisaankii baa macnaha kobcay wاlfarasu yashibu bilkasri cala اlqiyaas ويشhب بالdم على الshذوذ شhباaبا وshبيبا إdا رفca يadيهi أو نashطa haduu yعni markuu fardaha markii la towbarayo oo kale marka qaarkeed saasuu lugaha hore u qaadaa aw nashita bmacnaa waxa weeyaan markaa waa kobcay oo awood u yeeshtay nashaad ou bixiyey wa qayadahu bilxisaan buu ku qayday اxtiraaزan asoo ka dhowrsanaya min shaba الghulaamu shabaaban wiilkii baa a weynaaday fa inahu bilkasri laa hayr yashibu baa laleeyahay wa min shaba naara buu ka dhowrsaday shaban waa shubuuban idaa awqaadahaa fa inahu bidami oo waxaa leeya yashubu aa laleeyahay markaas bidami laa hayr liannahu mucadan weeyaan oo asiga annagana laaziman ka hadlayna wa thaani cashara minha midka laba iyo tobanaad canna weeyaan canna waa muuqday cana lahu shaygii baa u muuqday yacinu bilkasri cala alqiyaas wa yacunu bidami cala shuduud canan oo masdar ah wa cananan wa cunuunan idaa dahara amaamahu actarada hadduu hortaada ka soo baxa wa cana can shayi baa iyou ka jeestay idaa acrada canhuna waa la yidhaahdaa labadaasba macna waxay ahaataba qiyaas ishaad buu leeyahay wa thalith cashara minhaa waxaa kamida ah faxa yuqaalu waxaa lihaha faxat اlafcaa wاlxayatu maski baa sowdeeyey tafixu bilkasri cala اlqiyaas wa tafuxu bidami tafuxuna waa lihaha tafixuna waa tafixu haddii lihahdo waa ficilkii tafxixu ay asalkeedi ahayd facila facala oo yafcilu ku timid ayib idaa sawatat min fiiha afkeeda hadday ka sowdayso wa faxa الnaa'imu idaa nafaxa fii nawmihi Ah, marka macnaha u eh, qofkii ou xuuriya camal waay faxa wa taqyiiduhu bitaa'i laysa hunaa lilاxtiraaz wafaxat buu yiri eh, ibnu malik fi shicri bal listiqaamati اnadmi macnaha shicirkuu ku toosinaye inay laba macaani ay kala leedahay macnaheedii ma aha buuri wاraabic cashar minhaa waxaa ka mid ah shada yuqaalu waxaa la yidhahdaa shada can اljamaacati yashidhu bاlkasri shada can اljamaacati man shada shada fi الnaar can اljamaacati yashidu bilkasri cala اlqiyaas yashidu wa yashudu bidami cala shuduud shadan wa shuduudan laba masdar waa ida farada canhum waa iska waadixtaas wاlkhaamis cashara waxaa kamida shaxa waa bakhiilay yuqaalu waxaa leeyahy shaxa bishayi buu ku bakhiilay wa cala shayi buu ku bakhiilay yashixu bilkasri cala alqiyaas liannahu waa facala oo mudaacaf oo laazim ah wayashuxuna waa la yidhahdaa bidami cala shuduud waxa weeyaan eh, inay ku timaada ahayd yafculu shaxan wa shuxan wa shixan hadda fiir anaga hal masdar oo shuxan aan ka naqaanaa wa huwa almutadaawal laakiin inay masdar kale leedahay oo shaxan iyo shixan inay leedahay lama oga idaa bakhila bihi wa xarisa caleyh wa saadis cashara minhaa shada weeyaan waa fogaaday yuqaalu waxaa la yidhaahdaa shadat idaaru daartiyaa iga afogaatay tashidu way fogaanaysaa bilkasri cala alqiyaas wa tashudu bidami cala shuduud shadan wa shuduudan idaa bacudat yani magaaladii aad ulweynaysaa kaa fogaatay wa qayadahu bitaai taaniith ixtiraazan asoo ka dhowrsanaya min shada shaaan shadatan idaa afrada wa can ilxaqi ninkan waxaa le qaala qowlan shatatan haddii lila qowl xaqa ka fog weeyaan taas macnaha kuma jirtaa laleeyahay wa min shata calayhina waa ka dhowrsaday fii qowlihi wa xukmihi idaa jaara fa inahu bilkasri cala alqiyaasi laa gayr hadday tahay shata bimacnaa afrada wa tabaacada can ilxaqi oo ah haddii ay tahay idaa jaara labadaba qiyaas kale ay ku timaadaa wej kaloo shaad maba laakiin markay shada bimacnaa bacuda ay tahay yay laba weji leedahay midna qiyaas ay ku tahay midna shaad ay ku tahay wa saabic cashara minhaa nasa weeyaan yuqaalu waxaa la yidhaahdaa e, nasa laxmu baa angegay wاlkhubzu iyo khubziga muufadi yanisu bilkasri la akriya cala alqiyaas wa yanusu la akriya bidami cala shuduud nasiisan wa nusuusan laba masdar weeyaan idaa yabisa nas laxmu bimacnaa idaa yabisa wajafa wa dahabat rutuubatu qoyaankiisa ay tagto wa qayadahu bishayi ixtiraazan min nasa alxatabu uu ka dhowrsanayaa nusuusan idaa akhrajat innaaru zabadahu calaa ra'sihi waxaa weeyaan nasa alxatabu haddii la yidhaahdo nusuusan idaa akhrajat innaaru zabadahu waxa weeyaan naartii baa waxa weeyaan dabkii baa wuxuu u tegay qoriga yani daakhilkiisi markaasa qaacii ka soo baxay baa madaxa ninkii iftiiminay u galay fa inahu bilkasri cala alqiyaasi laa khayr taas ma jirto laakiin nasadi bimacnaa yebisa hadday tahay yay laba weji leedahay midan kale oo bimacnaa dabkii baa wuxuu u gaaray macnaha gudihiisii taas hal qiyaas lay leedahay w thaamin cashar minhaa waxaa ka mid ah xara yuqaalu waxaa la yidhaahdaa xara nahaaru maalintii baa kululaatay yaxiru bilkasri cala alqiyaas wa yaxuru bidami cala shuduud xaran kulaylid iyo xaraaratan labadaas laba masdar waa idaa xamiyat shamsuhu maalinta hadday qoraxdiisa kululaato wa qayadahu binnaari ixtiraazan asoo ka dhowrsanaya min xara alcabdu xaraaran idaa cataqa wa saara xuran fa inahu bilfatxi buu ahaana xara yaxaru ala leeyahay midan yaxiru ah waa markii bimacna alxamaa ay tahay liannahu min baabi facila xara yaxaru xarira ay asalkeeda ka timid almaksuuri طيب قال الشhيkh محamed أمين الhrري فhذihi ثمانيةa caشhرa فعلا weeyaan oo min المضاacف اللاaزم jاءت بالwجهين sideed iyo toban laba weji ku timid wa qadiyatuhu musanifka ula jeedadiisana waxa weeyaan xasru shaadi fiiha shaadka mudaacafka sideedaas iyo toban inay ku kooban tahay oo ibnu maalik ujeedaa buu leeyahay walaysa kadalika marka istidraag waay liannahu qad taraka wuxuu ka tegay thamaaniyata afcaalin taltaxiqu bihaa falnutimaha calayhi fanaquul buu iri markaan marka sheekh maxamed alamiin wuxuu u arkaa ibnu maalik intuu laasimka ka sheegay ulajeedadiisa istiicaabay ay ahayd inuu waxa dhan u istiicaabo marka mana istiicaabine waxa weeyaan eh, wax badan baa ka maqnaaday buu leeyahay fajalla man laa yashu wa huwa allahu tabaaraka wa tacaala markaasuu iri aan ku darna qeybta uu ka tago sideedii ah marka haddii hore loo soo sheegay sideed iyo toban wa taasic cashar in yihahdo minha waxaa kamida ah shata yuqaalu waxaa la yidhaahdaa shata alamru yashitu cala alqiyaas wa yashutu calى الshuduud shatan wa shataatan idaa idaa tafaraqa wاlcishruuna minhaa waxaa ka mida caza yuqaalu waxaa la yidhahdaa cazat اliblu geeli baa macnaha yaa banay dheh cazan idaa salaxat ay raathat geela markuu roobka da calaynta qoyan hore uu cuno marka waxa weeyaan waa asalaya ayb wاlcishruuna minhaa qara yaa kamid ah eh. yuqaalu waxaa leeya marka caza caza yacizu qiyaas waaye wa caza yacuzune waa waa shaad weeyaan wاlxaadi cashara minhaa qara weeyaan yuqaalu waxaa leeyaha qara yowmunaa qiran qara yowmunaa maalinteenaa qabowday yaqiru oo qiyaas ah iyo wa oo shaad ah idaa barada wthaani wاlcishruuna minhaa waxaa ka mida ah aza yuqaalu waxaa la yidhahdaa azat اlqidru surfiyadii baa sawdaysay aziizan idaa sumica likhalayaanihaa sawtun waxaa weyaan markii dabka uu ku bato dhugdhugdhugdhugdhug ay tiraahda marka azad taizu haddii la yidhaahdo waa qiyaas mudaarici tauzu haddii la yidhaahdane waxay noqonaysaa eh, shaad laakiin tauzu oo bimacnaa waxaa jirto yasuuqu ah tauzuhum azan ficilkaas mutacadi waay annagana waxaan ka hadlaynaa markii facala ay mudaacaf tahay laazim tahay laakiin tauzuhum azan waa ficil oo mutacadi ah kaa laga hadli maayo ayib wاthaalitثu wاlcishruuna minhaa raza weeyaan yuqaalu waxaa la yidhaahdaa razat اljaraadatu an yaxibaa daba surtay bitaqdiimi raa'i oo aan la dhihin zarat aan la dhihin ee razat la yidhaahdo razan wa ruzuuzan idaa garazat danabaha dabadeeda hadday surto fi lardi litabiida siday macnaha u ukumayso waxa weeyaan eh, anyaxa baalka la yidhaahdo markuu wax dhalayo dabaduu dhulka gishtaa markaasuu garbabka saas u dhaqaajina markaasuu balaayo dhan uu daldalaya xabadii waxaa laga yaabaa intaasoo boqolaal ina dhasho waraabicu wاlcishruuna minhaa waxaa kamide eh, marka raza tarizu hadii haddii la yidhaahdo waa qiyaas haddii taruzu la yidhaahdane waxa weeyaan waa shaadki wاraabicu wاlcishruuna minhaa asa weeyaan yuqaalu waxaa la yihahda asat الnaaqatu hashibaa cayishay tausu wa taisu haddii taisu la yidhaahdo waa waa qiyaas tausu haddii la yihahdo bidamana waa shaad asan idaa saminat wاlkhaamis wاlcishruuna minhaa kaca weeyaan yuqaalu waxaa la yidhaha kaca can shayi buu ka daciifay kacan wa kucuucan idaa dacufa wajabuna wasaadis walcishuruuna minha waxaa ka mid eh khalla laxmuhu khalla ah ka mid eh yuqaalu waxaa la yidhaahdaa khalla laxmuhu khalalan wa khuluulan idaa hazila neefka weydka ah hilibkiisa sidii bambiiradiibuu u jiidmaa markii la yidhaahdo ha la cuno marka tadciifka kaasaa lagala jeedaa khulaasatu lqowl waxaan bilownay facala facalana abwaabteeda waa badan yahay annahaa taأtii calى jamiici اlxarakaat waxaan ka bilownay facala oo yafcilu ku imaanayso inteeda shanta qeybo ay tahay kulligeeda qiyaas waaye ilaa markay mudaacaf tahay ay shaadka leedahay midka mudaacafka yay shaadka leedahay markaasaa waxa weeyaan shaadkii mudaacafka ahaa waxaa u shardi inuu noqdo mudaacafka laasim shaadkiisaa laba qeyb u kala baxay qeybtii oon hadda soo dhamaynay qeybta hore oo ahayd shaadka oo mudaacafka facala ah oona laasimka ah oo laba waji ka yimid taaratan jaa calaa wajhi اlqiyaas wa taaratan calaa gayri اlqiyaas qeybtaasaan hadda ka baxnay darbiga thaaniga ah ayaan hadda geli doonaa darsiga noogu soo socdo oo ah qeybta oo mudaacafka oo laazimka oo haddana shaad mooye aan qiyaaska u imaanin marka inaa wixii aad kala suuraysatid baa la rabaa hadhowdii dambe inaad xifdisidna adigay ku taalaa wallahu aclam wsala allahu wsalama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin